رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين waxaan ku dhex jirnay baabu man kana aakhiru qowlihi la ilaha ila allah wtalqiini almuxtadar watwjiihihi wataqmiid اlmayit wاlqira'ati cindah waxaan baraarujinaynaa siyaadadii ahayd ma min nafsin tamuutu hiya tashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu اllah wa anii rasuulu اllah yarjicu ila qalbin muuqin ilaa hafara allahu laha waxaan u tiirinay siyaadada iyada ibn ibni xibbaan laakiin waxaa wariyay axmed iyo ibnu maajah an cubayd ibni cumayrin an abiihi aabbihii cumayr wuxuu ka warinayaa wa kaanat waxaa ahayd lahu aabbihii waxaa u ahayd suxbatun saxaabinimo yacni saxaabi buu ahaa oo raggii nabiga la saaxiibay buu ka mid ah wuxuu ka warinayaa anna rajula nin qaala ayaa qaala wuxuu idhi yaa rasuulalla rasuulka ilaahay ow mal kabaa'iru dunuubta waaweyn maxay fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly wasalam hiya kabaa'irtu sabcun wa toddoba fadakara wuxuu sheegay minha kabaa'irtaa wuxuu ka sheegay wastixlaali lbayt alxaraam yani wuu iska soo gaabsaday dunuubta waaweyn markuu lix tiriyey ayuu tii ugu dambaysay wuxuu yidhi waistixlaali albeyti beytka xalaashigiisa beytkii alxaraami ee xurmada lahaa qiblatakum qibladiinnana ahaa axyaa'an idinkoo nool kuwa nool xaal aad tihiin waa amwaatan iyo kuwa dhintayba marka wastixlaali lbeyti alxaraami beydka xurmada leh la xalaashado qiblatikum qibladiinna axyaa'an idinkoo nool wa amwaatan iyo idinkoo dhintayba rawa abu daawud baa wariyey waxaa taxsiiniyey xadiidka sheekh albaani waxaa kaloo sidoo kale nasaa'i xaakim fi lmustadrak waana xadii xasana wey xadii kaloo mursalana wuu xoojinaya waxaa loo deliishanayaa oo xadiidka hadda meesha loo keenay beydka xurmada leh oo kacbada ah waa qibladii muslimiinta hadday nool yihiin iyo hadday dhintaanba hadday nool yihiin salaadday la qaabilayaan hadday dhintaanna waa in ruuxii loo jeediyo qiblada bimacnaa waxa weeye culimmada qaarkood waxay u fahmeen markay naftu ka baxayso intayna naftu ka bixin in la jeediyo oo qiblada loo jeediyo saasay u fahmeen in badanina waxay u fahmaysaa marka qabriga la dhigo iilka la dhigo waa in qabriga loo waa in loo jeediyo qiblada loo jeediyo oo aan yani e, e, lugihiisa waxaa la marinayaa innaga xaggeennan oo kale lugaha waxaa la marinayaa dhanka galbeedka madaxiisana waxaa la marinayaa dhanka bari baa loo jeedinayaa markaasaa waxaa loo seexinayaa dhanka midigta sidaasuu marka uu qiblada ugu jeesanaya sidii ruux hurdo oo kale marka axyaa'an wa amwaatan saasaa laga wadaayo meydka sidii markuu noolaaba uu qiblada cibaadada ula qaabili jiray markuu dhintana waa in qiblada loo jeediyo waxaan iyadu daliil lahayn oo aan nas sugan lahayn marka lagu tukanayo in qiblada loo jeediyo oo sida markii qabriga la dhigahayay oo kale saa in loo dhigo oo madaxiisana bari la aadiyo lugihiisana galbeed la aadiyo waxaan ka hadlayaa markaan annaga aan qiblada ama kacbada aan ka joogno dhanka koonfureed baan ka hadlaya markaa lagu tukanayo in dhinac loo jeediyo ama dhinac madaxiisa loo duwo wax ku sugani ma jiro xaggaa loo jeedin karaa xaggaa loo jeedin karaa mushkilo maleh laakiin waxaa laga hadlayaa ama markay naftu ka baxaysay culimmada qaarkood ku fasireen qaarna waxay ku fasirayaan marka eh, la dhigo iilka la dhigo ayaa qiblada loo jeedinaya waa mustaxab macnaha wacan shadaad ibni wsin qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii xadartum aad xaadirtaan mawtaakum dadkiinna dhimanaya dadka dhimanaya markaad xaadirtaan fa aqmiduu daboola albasara aragga aragga u daboolo indhaha isugu qabta maxaa yeele fa ina albasara araggu yatbacu wuxuu raacayaa alruuxa naftii buu raacayaa nafta kor lala aadayaa haduu ruuxu xun yahay iyo hadduu fiican yahayba nafta marka hore kor lala aadaya hadduu naftu ruuxu uu fiican yahayna naftu markay samada gaadha iridaha laga furayaa way gelaysa hadduu ruuxu xun yahayna naftu markay halkaa gaadhaa iridaha loo diidaya waa lasoo tuurayaa marka laakiin laba gooroba kor lala aadaya marka ishan taagmayse iyadoo furan uu ruuxu naftu ka baxayso ishu waxay sii fiirinaysaa naftiioo lasii wato naftii oo lasii watay fiirinaysaa saasay naftu kaga baxaysa maanaa ayb marka fa ina albasara yatbacu wuxuu raacayaa alruuxa naftii buu raacayaa oo malaa'igtii la tagtay wa quuluu waxaadna dhahdaan buu nebigu sal ly slam khayran dhaha markaad maydka kor joogtaan oo la joogtaan wixii khayr ah uun sheega ee wax xumaantiisa ha sheegina maxaa yeele fainahu yu'ammanu waa la aammiinsani calaa maa qaala waxa ay dhaheen korkiisa ahlulbeyti guriga dadkiisu dadka guriga jooga meesha jooga waxay dhahaan bay malaa'igtuna aamiin leedahay yu'ammanu cidda aamiinsanaysaa waa malaa'igtu oo waxay leeyihiin alla u aqbal alla u aqbal marka waxaan khayr ahayn ha sheegina oo ha habaarina oo ishabaarina oo ha barooranina oo yacni khayr sheega waxaa wariya xadiidkaasi axmed baa wariyo ibnu maajah sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda qazacata bnu suwayd albahili ayb oo daciif ah laakiin xadiidku waa saxiix shawaahidiiso waxa uu markhaati kacaya xadiidu ummu salama cinda muslim ayaa markhaati u ah oo nebigu sal lla lay wasalam uu sidaasi macno la mida xadiiskaa uu ku sheegay ayb xadiidka waxaa saxiixiyey sanadkiisu daciif ha ahaado laakiin waxaa saxiixinaya xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina waa taxsiininaya sanadkiisu waa daciif baan nidhi laakiin xadiidka umu salama u markhaati kacaya waa sugan yahay macnuhu marka maydka markuu dhimanayo in indhahana loo laabo waxaan khayr ahaynna aan la sheegin ayb oo xataa hadduu ruux muslima ahaa oo laakiin eh, si wax ka ahaayeen oo noloshiisii xataa yani waxa weeye eh, fasaadsanaa laakiin iimaan iyo uu ku dhintay ruux tukanaya uu ahaa xilligaasoo kale xumaantiisa lama sheegsheego xilligaasoo kale lamana habaaro xumaantiisa lama sheego lama lacnado maxaa yeele malaa'igtu waxaas la sheegaya aamiin dheh alla u aqbal bay dheh saas manaa ayb waan macqil ibni yasaarin qaala wuxuu uhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi iqra'uu waxaad akhridaan yaasiina suuratu yaasiin akhriya calaa mawtaakum dadkiinna dhimanaya ku akhriya dadkiina dhimanaya korkooda ku ahriya rawah waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey wabnu maajah wa axmed walafduhu lafdigiisa waxa weeye axmed lafdiguu wariyey yaasiin suuradda yaasiin la yidhaahdo qalbulqur'aani waa qur'aanka qalbigiisii waa yacni waa midii ugu muhiimsanaydoo qalbigu waa jidhka xaruntiisa marka waa xaruntii jidhka qur'aanka waa laa yaqra'uhaa ma akhriyo rajulu ninkaasoo yuriidu ullaha alla doonayo iyo wadaara alaakhirata aakhara daarteeda daarta aakharana doonay allana doonay ayb ilaa hadduu akhriyo qufira waa loo dhaafaa lahu isaga wa waqra'uuha suuradda akhriya calaa mawtaakum kuwa idinka dhimanaya korkooda ku ahriya kuwiina dhimanaya korkooda ku ahriya xadiidka isaga ah waxaa kaloo soo saaray xaakim iyo bayhaqi fi sunan ilkubra isaguna ku wariyey ayaalisi fi sunan ayb xadiiku waa aciif xadiidku waa daciifo wuxuu leeyahay saddex cilluu leeyahay cillada koobaadi waxa weeyaan abu cumaan nin la yidhaahdo oo majhuula ku jira abu cumaanka cillada labaadna waxa weeye abu cumaanka aabbihii isaguna waa majhuul cilada saddexaadna waa idiraaboo xadiidka waxaa ku jira isbaraambar iyo idiraab baa ku jira saddexdaa ciladood ayaa xadiidku daciif leeyahay sidaas daraaddeed ayaa waxaa daciifiyey a'immadii mutaqadimiinta ahaa alimaamu daara qutni iyo abulxasan bnu qataan ayaa daciifiyey sidoo kale waxaa daciifinaya ashaykh اlalbani caleyh raxmat ullah xadiiahaan marka uma bacdu lmuxadisiin culimmada xadiidka qaar ka mid ah xadiidka turuqdiisay isu geynayaan way isku xoojinayaan waxay isku dayayaan inay xadiidka sugaan ka xadii ahaan u sugaan ayb laakiin xadiidku cala sawaab ma sugmi karo ka xadiid marfuuca inuu u sugmaayey masalo fudud maaha xadiidku waa daciif asbaabtaa darteed buu aar uu soo saaray alimaamu axmed caleyh raxmat ullah musnadkiisa ku wariyey min ariiqi safwaan wuxuu leeyahay xadaanii almashiikha annahum xadaruu qudayf ibn اlxaariثin الhimaali xiina اshtada sawquhu safwaan baa ii warramay safwaan baa wuxuu leeyahy waxaa ii warramay mashiikha waa rag odayaal ah oo badan waxay joogeen raggaasi ninka la yidhahdo qudayf ibn alxariin athimaali ayay goobjoog ahaayeen markii ay xaaladiisu daraatayoo uu cuslaaday oo sakaraadkiiyo naftii hayso markaasaa wuxuu yidhi qudayfkaasi hal minkum min axadin yaqra'u yaasiina war nin maydinku jiraa yaasiin akhrin yaqaan wuxuu yidhi faqara'ahaa saalix ibnu shurayx assakuuni ninkaasaa marka yaasiin ku ahriyey ayb falammaa balaqa arbaciina minha markuu gaadhay afartan aayadood oo yaasiin ka mida ah, oo aayadda afartanaad uu marayo ayaa qubida ninkii nafta ka baxday ayb wuxuu yidhi fa kaana almashiikhatu yaquuluun raggii odayaasha meesha joogay ee goobta joogay waxay ahaayeen kuwa yidhaahda idaa quri'at cinda almayiti khufifa canhu biha ah, maydka markuu dhimanaya haddii suuratu yaasiin lagu dul akhriyo waa laga khafiifinayaa sakaraadkaa laga khafiifinaya sidaasay odayaashii yidhaahdeen buuri sheekh albaani caley raxmatullahi wuxuu leeyahay aharkaas sanadkiisu waa saxiix ilaa qudayf ibni alxaari qudayf ibni alxaarikaa inta laga gaadhay waa ninka dhimanaya inta kale waa iqaad buu wuxuu leeyahay waa saxiix sanadkiisu warijaaluhu iqaat hayr almashiiqa buu ah, ragga xadiidkaa warinaya aarkaa warinayana waa rag wada iqaada markii laga reebo raggan mashiiqadae odayada fa inahum lam yusammuu lama magacaabin mashiiqa umbaa layidhi fahum majhuuluun maadaama uun sheekhye la yidhi oo mashiikha la yidhi magacoodiina aan la sheegin mashiikhada ay yihiin la garan maayo waa majhuuliin laakin jahaalatuhum tanjabiru bikaratihim walaa siyama wahum min altaabiciin buu yidhi laakiin jahaalada ku jirtay waxaa kabaya way badan yihiin badnidaasaa marka jahaalada kabaysa weliba gaar ahaan waa taabiciin buu leeyahy raggani marka rag badanoo oo meel isugu yimid haddii xataa la garan waayo kuma iyo kuma yihiin badnidoodaasaa kabaysa buu leeyahy jahaalada ku jirta aarku marka waa aar sugan wuxuuna ku tusayaa in suuratu yaasiin dadka dhimanaya lagu akhriyaaye waxay ahayd camal salafka agtooda qaar ka mida ay samayn jireen waxaan leenahay marka ahaan uma asixin laakiin salafka qaarkood bay ka sugan tahay inay samayn jireen masaladu cala sawaab waa sidaa xadiidkeeda ku soo aroorayna muxadisiinta qaar waa jiraan isku dayaya inay sugaan oy tasxiixiyaan oo waxaaba ka mid ah ragga isku dayaya inay sugaan xaakim baa kamida mida alimaam xaakim baa oo isku dayay xadiidka inuu xoojiyo iyo rag kaleetoo muta'ahiriinaba masaladaasi marka waxa weye deliil ahaan xadiis marfuuca ma oo nebiga gaadhsiisan ma sugna laakiin bacdu salaf way samayn jireen oo way ku ahrin jireen maydku markuu dhimanayo sidaas wey masalada ayb bacdu ahlilcilmi marka waxay ku tiriyeen bidcooyinkay ku tiriyeen bidcooyinkay qaarkood ku tiriyeen laakiin eh, Eh, qaarna waxay leeyihiin masalada marba haddii xadiisku daciifa ma ha ahaadee ku soo arooray xadiis xadiiskiina ma sugan yahay mise ma sugna laysku haysto taabiciinta xilligoodiina qaarkood ku camalifali jireen mas'aladayaan la gaadhsiinin heer bidce eh ha la waa daciif ku camalfalkeedu maadaama xadiis daciifa ah ay ku dhisan tahay waa daciif yaasiin in lagu ahriyo dadka dhimanaya laakiin heer in la gaadhsiiyo bidco weeye yaan heerkaa la gaadhsiinin bel masaaisha noocan oo kale ah, halkaas way yaro fog tahay bay qaarna leeyihi wallahu aclam bisawaab sidaa hadday masaladu tahay yaasiin haddii ruuxa lagu akhrin waayo yaasiin la'aan uu dhinto waxba kama hallaabin soomaalidu waxay ictiqaadin jirto qaar ka mida ay rumaysnaayaan haduu yaasiin la'aan go'o sidii ruux bakhtiyey oo kale ilaa heerkaasay la joogtay axaadiistan daciifkaabayna masaladu ku dhisantah marka haddii uu yani yaasiin la'aan go'o hadday masale caan a ah ahaan lahaydoo saxaabadii nebiga nin kastoo dhimanaya yaasiin la saaray maanta lagama hadleen xadiis daciifana kuma soo arooreena waayo caan bay noqon lahay sooma nin waloo nebiga saxaabadiisa ka midoo dhintay haddii la yaasiimi lahaa masaladu sidan uma qarsoonaatee sooma marka ma jirin wakhtigii nebigana ma jirin wakhtigii saxaabadana ma jirin laakiin taabiciinta qaarkood waa laga hayaa sa macna ayib marka ruuxu wax noqon maayo cala saxiix baabu lmubaadarati ila tajhiizi اlmayiti wa qada'i daynihi wuxuu baab u yahay almubaadara degdegid ila tajhiizi اlmayiti maydka qabanqaabintiisa in loo degdego wa qadaa'i daynihi iyo dayntiisa gudideeda maydku markuu saa u dhintaba in aan la daahinin oo markaba la qabanqaabiyo dhaqidii iyo kafantii iyo aaskii iyo in la dedejiyo oo dibdhigidda laga daayo sidoo kaleeta haddii lagu leeyahay in daynta laga bixiyo yaa ka bixinaya waa imaan doonta macnaa waa la diidan yahay in meydka la daahiyo ama uu farinjiyeerka isaga jiro ama cid baa lala sugayaa ama aaska iyo qabriga in laga daahiyo oo iska yaalla meesha taasaa la diidan yahay can alxusayn ibnu waxwax ana alxata bnu lbara xusayn ibnulwaxwax waa eh, ansaari oo saxaabadu ka mid eh, lahu suxba ana alxat bnulbara sidoo kale ansaari oo suxba le waay ana alxat bnulbara marida wuu xanuunsaday faataahu waxaa u yimid annabiyu nebigaa u yimid sal lay waslam yacuuduhu xaaluu booqanayo faqaala markaasaa wuxuu yidhi innii anugu laa araa ma arko alxata alxa ma arko alxat bnulbara ilaa qad xadaa inuu ku soo darriyey mooye fiihi dhexdiisa almowtu geeridii inay kusoo darisay mooye aniga dalxo wax kale uma arko inuu geeri hayso oo nafhayso oo lagu soo xaadiray mooye ee fa aadinuunii iogaysiya bihi isaga markuu naftu ka baxdo ha laysoo ogaysiiyo wacajiluun dadajiyana maxaa yani aaskiisa iyo qabanqaabada dadajiya maxaa fainahu laa yanbaqii ma habboona lijiifati muslimin ruux muslima meydkiisu ma habboona an tuxbasa in la reebo ama lagu hayo bayna dahray ahlihi ehelkiisa dhexdooda in lagu hayo dadkii uu ka dhintayee qaraabada ahaa dhexdooda in lagu hayo jiifada iyo meydkiisa arin haboon ma aha rawa wariya abu daud baa wariyey kadalika abraani baa wariyey fi lkabiir waa daciif sanadkiisuna sidoo sheekh baan leeyahay waa daciifun mudlim maxaa yeelay ku jira sanadkiisa nin layihahdo curwat bnu saciid alansaari iyo aabbihii mxuu ahay saciidin alansaari labadu waa majhuul wax la garanaya ma aha kadalika ninka la yidhahdo saciid ibnu cumaan albalawi isagana waa maqbuul waa daciif maqbuul cinda almutaabaca wey saas way macnaha wailaa falayin marka xadiidku ciladaha dartood ayuu daciif la yahay oo ma sugna laakiin waxaa inagaga filan axaadiid aan u tegi doono oo uu nebigu leeyahy sal lay waslam janaasada dadajiya ah, janaasada dadajiya maxaa yeelay hadday xun tahayna shar baad garabkiinna ka dejinaysaan haddaad wanaagsan hadday wanaagsan tahayna khayrkii u yaallay meeshaad u hormarinaad u dadejinaysaan haddaa hinina axaadiistaasaa ku filan oo ku tusaysa ruuxa muslimkaa maydkiisa iyo juadiisa inaan la daahinin ama xadiikani ma sugna kuwaa kalaasa inaga deeqaya oo imaan doona insha allahu tacala wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nebiy sal lay slam wuxuu ka warin qaala nebigu inuu yidhi nafsu lmu'mini mu'minka naftiisu mucallaqatun waay mucallaqatun waa mid la xidhay bidaynihi dayntiisa darteed mid loo xidhay waay xataa yuqda ilaa la gudo canhu xaggiisa ilaa dayntii laga bixiyo rawahu axmed baa wariye ibnu maajah watirmidi wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiiun wey xasanun oo xasan ah kadalika waxaa sidaasoo kale yidhi alimaam albaqawi waxa saxiixiyey xaakim calaa shartihima waxaa kaloo sidaas isaguna saxiixiyey sheekh albani iyo sheekh shucayb alarnaut xadiikani marka waa xadiis weyn wuxuu kutusayaa oo faa'iidaynayaa ruuxa mu'minkaa naftiisa waa la haysan oo way xidhnaan dayntii uu qabay darteed bayna u xidhnaanaysa ilaa laga gudo bacdu ahlilcilmi waxay ku fasirayaan waxaa laga wadaa nafta camalkeedii iyo khayrkeedii iyo hawaabkii iyo abaalgudkii bay ka xabisnaanaysaa ilaa dayntii laga bixiyo way xidhnaanaysaa macnaha waxay kutusaysaa marka inay tahay dayntu inay halista saas daraaddeed baa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh bilowgii hore intuusan waxba helin oo futuuxaadka oo eh, muxuu ahay qanaa'imta faraha badan oo noloshu cidhiidhiga iska ahayd nebigu sal lla lay wasaslam ruuxa marka la keeno oo mxuu ahaayey eh, inuu ku tukada loo keeno salaadda janaasada wuxuu dhihi jiray dayn ma lagu leeyahy haddii la yidhaahdo dayn waa lagu leeyahy wuxuu dhihi jiray wax guda dayntaa ma ka tegay maya haddii la yidhaahdo cid markaa gacanta taagtoo tidhaahda anaa bixinayana aan la helin intuu isaga taguu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum ku tukada marka isaguna waa isaga tegi jiray marka markii dambe ee nebiga sal lay waslam futuuxaadku dheceen oo hanaa'imtii xoolaha uu helay oo waxoogaa arrintu isfurfurtay ayaa nebigu wuxuu dhihi jiray sal lay waslam man taraka maalan faliahlihi waman taraka daynan aw dayaacan failaya wacalay wa ana wlaa bilmuminiin ninkii xoolo ka taga ehelkiisi iyo dadkiisa iskale iyagaa dhaxlaya ruuxiisa dayn ka taga ama dayac ka taga wax dayacmaya caruur yaryar iyo wax dayacmaya ka tagaay kuwaasi wax way xaggayga waay waana korkayga anaa gudaya ayb maxaa yeelay ana wlaa bilmuminiina muminiinta anaa xigo cid kasta ka xiga anaa cid walba kaga haboon buu nabgu jira sal slam xadiikaasi waxaa soo saaray muslim iyo hayrkii iyo axmed marka wuxuu kutusayaa marxaladii hore ee nebigu wuxuu ku guda uusan haynin xataa kumuusan tukan jirin dadka daymaha qaba ilaa dayntii ama la qaado ama wix lagu bixiyo uu ka tago ayb inay culustahay bay kutusi marka xataa xadiiskii ninkii mxuu ahaay u yimid nabiga sal lay slm dhihi jira rasuulka ilaahayow haddii lay dilo oon shahiido ma laii dhaafayaa dunuubteeda oo nebigu sal lay wasalam haa markuu dhaqaaqay buu yidhi soo celiya waa la soo celiyey ku celi buu yidhi su-aashaadii wuu ku celiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam haa waa laguu dhaafi ila dayn dunuubtaada waa la dhaafi haddii aad shahiidnimo ku dhimato waa laguu dembi dhaafi oo dhibicda dhiigga ugu horreeya kaa soo baxay dembigaagaa israacaya laakiin jibriil baa hadda ii wuxuu i yidhi mooye iyadoo la dhaafi maayo xataa shahiidkaan loo dhaafayn waa iska dhaafi marka naftaada waa u xidhnaanaysaa daynta iyada alimaamu shawkaani iyo hortii a'immo kaleba waxay leeyihiin ruuxa muslimka ah ee dayn ku dhintay waxna aan dayicin yani wax ma dayicin inuu guduu u qaatay waana dadaalay isagoon iska bixinnin buu ku geeriyooday wax ka bixiyana ma leh waxaa laasim ku abay ah leeyihiin bangiga dawladda baytulmaalka wixii loo aqoon jiray baytulmaalka inuu ka bixiyaa laasima bay dheheen maxaa yeelay booskii nebiga sal ly sl mas-uuliyadda muslimiintu iyagay saaran marka waa in laga gudo si nafta loo soo furto oo ajirkeedii iyo khayrkeedii loogu furto ila nebigu markuu leeyahay anaa bixinaya bimacnaa muslimiinta mas waa ninkii muslimiinta booskaa u joogaayay iyo xoolaha caamka muslimiintu leeyihiine bangiga yaalla in laga gudaa laazima bay leeyihin adig masaladaasi ee culayskeeday leedahay dayntii waa in la gudo oo ama uu gudo qaraabo gudo ama saaxiib gudo ama cid kaleeto ayba wax ku sadaqaysato laga bixiyo haddii kale waa xidhnaanaya way macnaha waxayna kutusaysaa inaan la fududaysanin deymaha qaadashadooda oo aad looga taxadaro baabu tasjiyati almayiti waalruksati fii taqbiilihi wuxuu baabu yahay tasjiyati almayiti maydka dadidiisa waalruksati iyo idmid fii taqbiilihi dhunkashadiisa laysu idmo bimacnaa maydku markuu dhinto waxyaalaha mashruuca waxaa ka mida ah in maydka la dado oo maro la saaro ayb culaym nawowi waa la isla ogolyahay arrintaa iyada xikmadda ku jirtana waxaa la diidan yahay eh, inuu faydmo oo cawradiisiioo isbadashay iyo jidhkiisoo isbedelay inuu faydmo oo ishuu ku dhacdaa la diidan yahay waxaa kaleeto oo tarjamada qaybteeda labaad ay tahay in la ogol yahay isagoo meydoo dhintay in la dhunkado oo intaad u soo gashood marada ka faydo wejigiisa ama madaxiisa inaad dunkan karto taana waa baabayuta can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sal rasuulku xiina goortii tuufiya la oofsaday sujiya nebiga waxaa lagu daboolay biburdin xibaratin ama biburdi xibaratin yacni eh, maro oo yani leh xariiqimo leh ama calaamado leh saasa le maana xibarada waxaa la yidhahdaa min buruudi lyaman baa la yidhahda waa maryo yaman ka imaan jiray oo laha calaam oo calaamado iyo astaamo iyo xariiqimo midabkeeda asalka ka gedisan labay ahaan jirtay macnaha marka maro noocaasoo kaleeta abaa nebiga sal ly slam lagu daday markuu geeriyooday muttafaqun calayh wacan caaishata radiallahu canha ana abaa bakrin abuu bakar dakhala wuu galay anna abaa bakrin dahala waa galay yani nebigu qolkuu ku geeriyooday buu usoo galay qolkii caaisha fa basura markaasuu wuxuu arkay birasuulilahi sal lay slam rasuulkii alle buu arkay wa huwa nebiga oo musajan mid la daboolay ah biburdihi maradiisii ama macawistiisii isagoo lagu daboolay fa kashafa markaasuu fayday abubakar can wajhi nebiga wejigiisii buu fayday oo maradii ka qaaday wa akabba wuuna hoobtay calayhi korkiisa wuu ku foorarsaday faqabbalahu markaasuu dhunkaday rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu wanasaa'i tumrada ka qaaday ayuu dhunkaday markaasuu uu ku yidhi tibta xayan wa mayita ah, haddaad noolayd iyo haddaad geeriyootayba yacni wax way waad wanaagsanaatay buu ku yidhi ayb marka waxay ku tusii abubakr sidiiq saxaabadii oo wada goobjoog ah badankood ayuu arintaas samaynaya saas daraaddeed waxay leeyihiin waa ijmaacu saxaaba ijmaacu saxaaba haddiiba aan cid inkirtay jirin oon la dhihin abubakarow khalad baad samaysay oon laga hadlin waxay kutusaysaa agtooda inay ka bannaanayd maydka in la dhunkado ayb wacan caaishata wabni cabbaas caaishai ibni cabbaas waxaa laga warin ana abaa bakrin abubakar qabala inuu dhunkaday annabiya nebiga sal ly waslam bacda mowtihi dhimashadiisa kadib waxa wariye albukhaariyu wاnasa'iyu bn maaja wacan caaisha radi allah canha qaalad waxay tidhi qabala waxaa dhunkaday rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu dhunkaday cumaan ibnu madcuun buu dhunkaday walxaal huwa cumaan mayitun umaydih nebigaa cumaan ibnu madcuun dhintay isagoo meyd ah nin muhaajiriyo wuxuu ahaa aad u qiimo badan buu ahaa cumaan ibnu madcuun oo raggii weliba eh, muxuu ahaay aad zuhdiga u Ah, yani mxuu ahaay adduunyada iyo waxaan intay ka go'een shahwada dhan ba inay iska jaraan jeclaystay ee nebigu u diidi jiray buu ka mid yahay ah, markuu dhintayna gabadhii umulcala ay dhihi jirtay fi saxiixulbukhaari wahayri ay dhihi jirtay waxaan kaaga markhaati kacaya uu nebigu markhaatiga diidi jiray oo dhihi jiray yaa ku ogeysay umulcalaayey ninkii waa marka nin aad u qiimo badan buu ahaa cumaan ibn adcuun ayb faqabala wuu dhunkaday rasuululahi sal lay slam cumaan ibnu madcuun buu dhunkaday wahuwa isaga oo mayitun mayda cumaan oo mayda xataa ra'aytu ilaan arkay bay tidhi addumuuca ilmadii oo tasilu dureeraysa ala wajhihi nebiga wejigiisa ka dureeraysa yacni nebigu markuu dhunkanayo ilma ilmaa ka socoto wejigiisa korkiisa yani dureerayso qulqulaysa rawa axmed baa wariyo ibnu maajah watirmidi wasaxaaxahu tirmidi waa saxiixiyey xadiidkan sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhahdo caasim ibnu cubaydillaah oo daciif ah asaaniiddiisa meel kasta hadday ka yimaadaan ninkaasaa madaar ah waana daciif ayb sheikhulalbani caleyh raxmatullah saasuu xadiidku daciif ku yahay saasuu xadiidku daciif ku yahay cala asaxiix cala araajix ma sugna laakiin sheekh albani caleyh raxmatullah wuxuu ku saxiixiyey fii saxiixi tirmidi iyo saxiix ibni maaja iyo abi daawuudka intaaba saxiixooda uu ku saxiixiyo laakiin sababta uu u saxiixiyey waxay ahayd shay uu ismoodsiiyeyoo xadiidku dariiq kale inuu leeyahay oo bazaar wariyey hayamina uu taxsiiniyey dariiqana uuna sheekhu isdul taaginoo intaan kashful astaarka la daabicin bay ahayd sheekhu marka naqli buu arkay hayami uu soo naqliyoo taxsiiniyey wuxuu u qaatay marka inuu dariiq kale xadiidku leeyahay saasuu marka ugu xoojiyey ariiqan gadaal dambe kitaabka kashful astaarka markii la taabacay waxaa soo baxday ariiqu isla kii inuu yahay kii caasim ibnu cubaydillah isla dariiqii inuu yahay ayaa soo baxday sheekhu marka ismoodsiiskaa hore gadaal dambe markuu ku baraarugay waa ka laabtay xadiidka saxiixintiisa waa wuxuu ka laabtay xadiidka xoojintiisa wuxuuna ku taliyey in laga saaro xadiidkan saxiix ibni maajah oo loo saaro daciif ibni maajah la geliyo ah, sababtu waxa weeyaan cillo ka qarsoontay oo markaa ismoodsiiyey ee sababteediina ay lahayd markaa ayuu dib kaga baraarugay wayna badan tahay axaadiista noocaasi sheekh albaani caleh raxmatullah uu ka laabtay kitaab laga qoray taraajucaadka sheekh albaani caleh raxmatullah ayb ninkii u baahan macluumadaa iyadaa xadiidkaa wuxuu ugu noqon karaa meeshuu sheekhu kaga laabtay silsila daciifa xadiidka halkaasuu kaga noqday saxiixintiisa saas daraaddeed xadiidka madaaru isnaadihi calaa caasim ibn cubaydillaah yuu ku wareegayaa waana daciif ma sugna xadiidkaasi marka waxaa inagaga filan masalada dhunkashada meydka ayuu ka hadlayaaye xadiistaa hore xadiiskaa hore ee caaisha ayaa inagaga filan inay bannaan tahayna taqriiban waa laysla ogolyahay oo meydka la dhunkan karay abwaabu hasli lmayiti meydka dhaqitaankiisa abwaabteedii waa baabu man yaliihi yaa tawalinaya dhaqitaanka meydka ah, iyo wa rifqihi dhimrintiisa midka dhaqayaayo uu dhimriyo bihi meydka oo u dhimriyo marka la dhaqayo in loo tartiibiyo oo aan gacanta lagu xoojinin ee si tartiib ah oo dabacsan loo dhaqo iyo wa satruhu ka dhaqaya asturidiisa calayhi meydka korkiisa uu asturo waxaa laga wadaa <clears throat> bimacnaa ruuxii marka la dhaqayo wax badan bay ishaada ku dhacaysa hadhow marka inaadan ka sheekaynin oo ruuxii iyo jidhkiisii iyo waxaad ku aragtay iyo wixii inaadan ka sheekaynin oo aadan sirtaa faafinin ood ceebta ruuxa muslimkaa qariso wa satruhu calayhi laga wadaa ayb can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man hasala ruuxii dhaqa mayitan mayd dhaqa ama mayitan oo faaddaa guta fiihi dhexdiisa alamaanata ammaanada guta ammaanadaasi laba macnoba waa lagu fasiri karaa faaddaa fiihi dhexdiisa guta alamaanata oo sirta xifdiya waay wixii uu ku arkay aan faafinin ayb walam yafshi calayhi maa yakuunu minhu cinda dalika way sii fasiraysaa oo jumlada dambe waa jumla tafsiiriya wey macnaha ayib cadfi tafsiiriya waxaa kaloo lagu fasiri karaa faaddaa fiihi alamanata ammaanada gutay oo sidii shareecadu ugu talagashay u dhaqay oo marka waxay noqonaysaa ammaanat lghusli waay dhaqitaanka ammaanadii ahaa aan waxba ka gaabinine sidii la rabay u dhaqay taana waa lagu fasira oo walam yufshi aan faafinin calayhi maydka korkiisa maa yakuunu waxa ahaanaya minhu maydka xaggiisa ka ahaanaya cinda daalika kaa agtiisa ee cinda alqusli waay markuu dhaqayo waxa maydka xaggiisa ka ahaado oo ka soo baxo uu arko aan faafinin oo aan yani dadka u sheegin oo gudbinin ruuxii sidaa yeelaaye kharaja wuu baxayaa min dunuubihi dunuubtiisa wuu ka baxayaa ka yowma maalin oo kale xaalu la mid yahay oo waladatu ay dhashay ummu hooyadii sidii maalinkii hooyadii dhashay oo kale isagoo ah yacni xalay dhalay oo kale isagoo ka ah isagoo kale ayuu ka baxayaa dunuubtiis yani dunuubtiisoo dhan baa loo dhaafaya wa qaala wuxuuna yidhi nebigu sal lay waslam liyaliihi maydka dhaqidiisa ha tawalliyo oo ha qabto aqrabukum midka idinku dhowaansho badan isaga maydka ruuxa ugu xiga dhalasha ahaan midkaasi dhaqidda ha tawalliyo in kaana haduu yahay weeye yaclamu mid garanaya dhaqidda waa hadduu yaqaano weeye meydka sida loo dhaqayo shareecadu aadaabtii iyo axkaamtii dhiqidda hadduu garanaya shareecadu dejisa hadduusan garanaynin dee anaa u xiga bannaankaa la marina adeer waxba mataqaani raalliho baa la dhihi ruux kaleetoo garanaya axkaamtan iyo dhaqidda haba ka fogaaday baa markaa lagu badalaya way macnaa ayb liyeliihi ha tawaliyo aqrabukum midka idinku dhowaansho badan in kaana hadduu yaclamu mid garanaya oo yaqaana dhaqmada fain lam yakun hadduusan ahayn yaclamu mid garanaya mid yaqaana hadduusan ahayn faman cid baa tawalinaysa tarawna aad u aragtaan cindahu agtiisa aad ku aragtaan xadan nasiib oo min waracin xalaal miirasho iyo wa ammaanatin ammaana ah wuxuu nasiib ama qayb xalaal miirasho iyo alla ka cabsi iyo ammaano ah ninkii aad agtiisa ka heshaan ninkaasaa markaa tawalinaya waa markii kii xigtadiisa ahaa uusan aqoonta lahayn bimacna rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey waxaa kaloo xadiidkaas soo saaray tabaraani baa soo saaray fi lwsat iyo ibnu kadalika fi lkaamil sanadkiisuna waa aciif sanadkuna waa daciif xadiidkuna waa daciif cillada dacfigiisuna waxa weeyaan amaba sababu dacfii waxa weeye jaabir ibnu yaziidin aljucfi baa ku jira oo daciifa ah. ninka la yidhaahda yaxya alkhazaar oo caaisha xadiidka ka warinayana inuu ka maqlay lama hubo oo ardada caaisha wax ka maqashay laguma darin ninka isaga marka inuu munqaic bacdu ahlilcilmi waxay u deliishadeen inay qaraabada iyo xigtadiisu u xaq leedahay dhaqidiisa waxay u deliishadeen aayadda qur'aanka wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah markii dhaxalka laga hadlahay dadka xigtadiisa ee raximkiisa ah baa mu'miniinta kale ka xiga cumuumkeeda waxaa laga faa'iidaysan bay leeyihiin in inta la hel igtadiisa ah inuu isagu mudnaanta leeyahay inuu dhaqo ragga saa u dariishada waxaa ka mid a ah sheekh albaani caleyh raxmatullah hortiina culimo kale saa u dariishanaysa ayib xadiiska hadduu daciif noqdo cumuumaadkaa kale la daliishanaya wey macnaha ayib wacan caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sal lla alay waslam rasuul alle qaala wuxuu yidhi inna kasra cadmi almayiti meydka laftiisa jebinteedu midla kasri cadmihi laftiisa jebintiisoo kale la mid tahay xayan marka uu nool yahay meydka laftiisoo la jebiyo isagoo meyd ah, waxay la tahay isagoo nool oo laftiisa la jebiyey waxaa wariyey axmed baa wariyo abu daawuud wabnu maaja xadiidka waxaa taxsiiniyey alimaam abulxasan ibnu qataan waxa sanadkiisa saxiixiyey alimaamu nawowi sheekh albaanina wuu saxiixiyey xadiidka laakiin waxaa laisku khilaafsan yahay xadiidka rafcigiisa iyo waqfigiisa mawquufa ah, mise waa marfuuc baa laisku khilaafsan yahay xadiidkan wuxuu hadda meesha u keenay inuu ku yidhaahdo maydka dhaqiddiisa waa in loo tartiibiyo sababta waxa dhibeed u geysato waxay la mid tahay isagoo nool dhib aad u geysato kalu la mid kala mid yahay xagga ismiga iyo dembiga Ah, saas daraaddeed wixii jidhkiisa dhaawacaya ama dhib u geysanaya ama laftiisa jabinaya waa in laga ilaaliyo waxay soo gelaysaa ama dhaqmada ha noqoto ama marka la xambaarsan yahay la wada noqoto ama marka iilka la dhigaya ha noqoto kullu daalika waa in loo tartiibiyo waa in loo tartiib maxaa laga wadaa waa inaysan yacni shay jidhkiisa dhibaya aan lagu samaynin ah, saas way manaa leanna isku mid buu noqonaya manaa yani ruuxa muslimkaa ah hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba waa in la ilaaliyo karaamadiisana waa in la ilaaliyo xataa hadduu qabri galo qabriga uu ku jiro waa in la ilaaliyo oo laguma istaagi karo laguma dul fadhiisan karo muxuu ahaaye qashin iyo xumaan loolama tegi karayo waa in la ilaabiyo maqaabirta muslimiinta macnaha leanno ixtiraamkii ay lahaayeen markay noolaayeen baa markay dhinteen na leeyahay sida guryihiinnaba loo nadiifinayo ayaan xabaalahoodana loo ogolayn in shaqo laga dhigto lagu istaago meel shaha lagu cabto laga dhigto lagu tunto lama ogola ama lagu fadhiisto ayb an ibni cumar radi allahu tacala waxaa kaloon la ogolaynoo xadiiska daahirkiisa laga qaadanayaa masalada la yidhaahdo tashriixa tashriix اljutha yacni waxa la yidhaahdo meydka markuu dhinto ruux markuu dhinto kadib in lagu sameeyo qaliin qaliin in lagu sameeyo qalliinkaasi ama barbarasho ha ahaado oo laguma barbaran karo ruuxa muslimkaa jusadiisa ardada wax la barayo qalliinka la barayo sida loo qalo dadka obareshannada loo sameeyo waxay leeyihiin culimmadu xayawaanaadka lagu sameeyo xayawaana waxaa jira aad isu shabahan ibni aadamka kuwaas lagu barbarto haddii laga maarmi waayo ibni aadan in lagu barbartana gaalkaa lagu barbarto lanna waxa weeye juadiisu muxtaram ma aha in la asturo oo la aaso waa waajib cid aasta haddii la waayo laakiin laftiisa iyo juadiisa iyo muxtaram maaha ama ruuxa muslimka ah asaga laguma barbaran karo waxaan kaloon loo dilaacin karaynin in la yidhaahdo muxuu ahay jidhkiisa qaar ka mida lala baxaya oo iyadana iska sidaa warkeedu laanna wax weeyaan xataa hadduu dardaarmo isbitaallada qaarkood xadda reer galbeedka wadammadooda iyo maaqan meel ay ka jirteen ruuxu intuu nool yahay buu xubnihiisa qaar ka mida sii sadaqaysan karaa oo dhihi karaa haddaan dhinto keliyaha la bixiyo oo muxuu ahaay wixii lagala bixin karaa la bixiyo oo dadka u baahan baan ku sadaqaysta war maxaad sadaqaysana ma balihide maadaa jidhkan iska leh ma lihid adiga ibni aadamku wuxuu ku tasarufi karin bay ka mid tahay baa iska leh tabaaraka wa tacala adiguna ma sadaqayn karta lagumana dhiibin soo marka isaguna ma bixin karo cid kaloo idmi kartana maba jirtaba allahumma hal xaalay culimmadu soo reebaan oo ah haddii ay dhacdo inuu ruuxani eh, criminal case uu u dhintay oo dembi la tuhunsan yahay in la dilay haddii uu u dhintay lana doonayo in la xaqiijiyo dembigani ma jira mise ma jiro ayna ka ratimayso xuquuqi ka ratimayso marka waa baari karaa waa la baari karaa maalan ruuxan waa la dilay baa laga hadlaya ruux baa dilay nabar buuna u dhintay waa la inkirsan in la hubsado nabarkii inuu u dhintay iyo in kale warkaa waa la jeexi karaa xuquuq baa ka dhalanaysa eh, mag iyo xoole iyo xaq iyo waxbaa ka dhalanaya xaalada noocaasoo kale waa jiraan laakiin asalku ma bannaana laftiisa lama jabin karo jirkiisana lama dilaacin karo an ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu idhi man satara ruuxii astura musliman ruux muslima ceebtiisa astura weeye satarahu allahu ilaahay baa astura yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada muttafaqun calayhi xadiidkan wuxuu keenay muslim ruuxii asturaa la yidhi maxaa soo nool yahay iyo hadduu dhintaba hadduu dhintana astur buu mudan yahay ceebtiisa in la asturo hadduu nool yahayna ceebtiisa in la asturo waxaa kaloo iyadana masaladaa soo galaya xadiiska ku soo arooray xanta nebigu markii la yidhi xanta la weydiiyey wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah soo ma walaalkaa inaad ku sheegto wuxuu kahanayo maydka inaad ka sheekayso ceebihiisa iyo waxaad ku aragtay waa xan waana xaaraam waana fadeexo walaalka aad fadeexanayso saas man marka asturkiisu waa waajib waa laazim ruuxa dhaqaya ruuxa caawinaya wixii ay arkaan waa inaysan ka sheekayn isagoo nool kelima bixin karaa miya ama masale khilaafiya wa isagoo nool waxay leeyihiin eh, culimo badan buxuud badan baa laga qoro waa laisku khilaafsan yahay qaar waxay taagan yihiin jidhkiisa xataa hadduu nool yahay ma bixin karo qaarna waxay leeyihiin jidhku waa laba qayb bixintiisa uu ruuxu uusan ka dambaynaynin oo dhimanayo taa iyadaa inuusan bixin karin waa laisku waafaqsanya maxaa yeelay naftaada naf kale kuma furan karti soo ma laakiin jidhka waxaa jira qaar haddii la bixiyo ama jidhka laga saaro xubno waxaa jira haddii jidhka laga saaro ruuxu uu sii noolaan karo sida kelyaha oo kaliyo wixii la mida ah qaybtaasay marka isku khilaafsan yihiin waxay isku waafaqsan yihiin haddana inaan la iibsan karin lama gadan karo intaad suuqa gaysato ma iibsan kartid lanna waa xaraam bal iskaba dhaaf xubin eh dhiiggaaga caadiga ee lagaa qaadayo ee ruuxa u bixinayso baadan iibsan karin inaad tidhahdo muqaabil iyo lacag ha layga siiya maya ayib ma iibsan kartid laakiin ruux qaraabaa ama saaxiiba ma u bixin karaa haddaadan naftaadu khatar gelaynin kow ruuxana aad bilaash ku siinayso loona badinayo sida qaalibka inuu isagana ku badbaadayo ay dhakhaatiirtu u badinayaan iyo dadka ahlulkhibrada ah ahlulihtisaaska ah shuruudaha haddii la helo qaar baa fasaxayo le waa la bixin karaa markaa laakiin masaladu laa tazaal inay tahay masalo khilaafiya saas man wa can ubay ubay ibni kacab waxaa laga warinay anna aadama nebi aadam calayhi salaam qabadatu waxaa qibdootay almalaa'ikatu malaa'igtii baa qibdootay wa qasaluuhu wayna dhaqeen wa kafanuuhu wayna kanfeen nebi aadam markuu dhintay dhaqiddiisii iyo qabanqaabintiisii iyo hagaajintiisii malaa'igtaa tawaliday wa kafanuuhu kafan bay geliyeen wa xannatuuhu wayna udgiyeen taxniidka u tegi doonnaae waa cadarka iyo barfuumka waxyaalaha ududgoona meydka la maryaa la yidhaahdaa xanuudka ayb wa xafaruu way qodeen lahu isaga dhulkay u qodeen wa alxaduu alxaduu luxudna waa u sameeyeen bay u sameeyeen yacnii luxudka u tegi doonnaaye marka qabriga xabaalbilaashta la qodo meesha meydka la dhigayo laba qaab baa loo sameeyaa marna shaqi baa la waa marka qabriga dhexdiisa laga jeexo xabaalbilaashta marka la qodo ayaa dhexdeeda meydka meeshii la dhigaya laga sii jeexayaa sida hadda nairobi la sameeyoo kaleeto taa waxaa la yidhahdaa shaqi baa la yidhahdaa midna laxud baa la yidhaahdaayo xabaalbilaashta marka la qodo dhankeeda qiblada ayaa hoos loo loo qodayaa markaasaa waxaa laga qodayaa meel kaloo hoose oo xabaalbilaashtii ka baxsan northeastern inta badan saasaa iyadana luxudkaasay isticmaalaan luxudkaa fadli badan waana u tegi doonnaa insha allahu tacala marka wa alxaduuhu luxudkiibay u sameeyeen wa salluu way tukadeen calayhi korkiisana waa ku tukadeen malaa'igtu uma kadibna dakhaluu waxay galeen qabrahu qabrigiisiibay galeen aadam qabrigiisii fa wadacuuhu way dhigeen fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisay dhigeen ayb wa wadacuu waxay dhigeen calayhi korkiisa allabina eh, buluketigi ah, dhoobada markii lxudka la geliyo sida caradan si caradan qabriga lagu aasaya ayna meydka u gaadhin waxaa loo dhexaysiiyaa dhooba iyo soo maa waxaa laga isticmaala alwaax iyo dhooba soo maa laga wadaa laakiin labinka asalkeeda waxa la dhoobada la dubay baa la dhaha ayb wawadacuu calayhi labina dhoobadii bay saareen uma kadibna kharajuu way baxeen min alqabri qabrigiibay ka soo baxeen uma kadibna xaow way shubeen calayhi korkiisa atturaaba bay ku rogeenoo ku shubeen uma kadibna qaaluu waxay yidhahdeen yaa bani aadama aadam carruurtiisii haadihi tani sunnatukum sunnatukum waa dariiqadiinnii wa a dariiqadiinnii aad isu lahaydeen wataasay dheh waxaa xadiidka isaga cabdulahi bni axmed baa wariyey fi lmusnad buu ku ah, musnad abiihi ayuu ku wariyey xadiikan sidoo kale waxaa wariyey ibnu casaakir adiyaafi almukhtaara abu daawuudin aطayaalisi taara qutni waxaa saxiixiyey xaakim dahabina waa ku waafaqay laakiin xadiidka cilaa ku jirto sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo eh, utayi ibnu damrata asacdi oo ragna ay tawfiiqinayaan sida ibnu sacad ibnu xibbaan iyo cijli ibnu xajarna iyaga ku raacayo isaguna tawfiiqiyey ibnulmadiini laakiin wuxuu leeyahay waa majhuul ayb waxaa kaloo laysku khilaafay xadiidku marfuucu miya mise waa mawquuf laakiin haddii uu sugnaado sanad ahaan u sugnaado rafcigiisa iyo waqafkiisa laba gooroba marfuuc buu noqonaya leannahu waa mima laa yuqaalu bira'yi wa ah, waxaan ra'yi laga dhihi karin waay manaa laiska dhihi karayn sidaas daraaddeed xadiidku cala asaxiix inuu xasan yahay bay u badantah inuu xasan yahay yaa xoog badan tayib maadaama ninkaa isaga ah ay raggaasi taxsiininayaan oo macnaha waxa weye haddii a'immada qaarkood ay nin ka mida ruwaadda ay majhuul weeye dhahaan laakiin la helo imaam muctabaroo tawhiiqiyey jahaaladu waa ka kor noqonaysa sidaas daraaddeed buu xadiidku xasan ku noqonayaa raggaasaana saxiixiyo xaakim iyo dahabi iyo way saxiixinayaan maxaa loo deliishanayaa waxaa loo daliishanayaa oo hadda meesha loo keenay muxuu ahaayey nabiyulaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam malaa'igtu siday u aastay waana u tegi doonnaa axkaamta xadiidka oo dhaqiddii baan hadda ku jirnaa waxaan u tegi doonnaa abwaabta kafanta waxaan u tegi doonnaa meydka udgintiisa qabriga qodidiisa luxudka iyo iilka salaadda iyo ku tukashada qabriga sida loo gelinayo iyo dhanka laga soo gelinayo mxuu ahaay waxaasoo dhan waa u tegi doonnaa carrada lagu shubayo sida loogu shubayo axkaamta ku soo aroortay iyadoo baabbaab ah iyo axaadiisteedunoo imaan doonta insha allahu tacala dhaqitaanka maydka waa waajib kifaa'i ah waa yacni waa waajib ummadda laga rabo qaar ka mida ah hadday u istaagaanna intii kale dembigu waa ka dhacaya haddii la wada dayacana in alla intii hawshaa qaban kartay dayacday oo dhan baad dembaabaysa dhaqidiisa iyo aaskiisa iyo salaada janaasada iyo wahaakada sidaas way macnaha marka waasay ka mid tahay alimamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay eh, ijmaac buu soo guurinaya arrinta ayada ah laakiin ibnu xajar baa ka daba tago wuxuu leeyahay waa sunno ayay qabaan maalikiyada qaarkood eh, yani ijmac ma jiro laakiin waa loo badan sida loo badan yahay waana sida saxiixa dhaqidu inay waajibtahay baabu maa jaaa wixii yimid baabya fii qasli axadi zawjayni labada isqaba midkood dhaqitaankiisa alaakhara ka kale uu dhaqo labada isqaba ninku inuu xaaskiisa dhaqo markay dhimato xaaskuna inay ninkeeda dhaqdo markuu dhinto ma bannaantaha mise ma bannaano waay ayb can caaisha radi alla canha qaalad waxay tidhi rajaca waa noqday ilaya aniga xaggayga rasuululaahi baa ii soo noqday sal lay slam min janaazatin janaasuu ka soo noqday bilbaqiici xabaalaha muslimiinta qubuurta muslimiinta ee baqiic ku taala meesha la yidhaah janaaze iyo aas ka jiray buu ka soo laabtay walxaal ana anugu ajidu aan helaya bay tidhi sudaacan madax xanuun anuu waxoogaa madaxa dareemayo madaxa eh, eh, xanuunahaya yuu ka soo laabtay buu tidhi aas ayb wa ana anigoo ajidu helaya sudaacan madax fi fii ra'sii madaxayga wa aquulu aan leeyahay waa ra'saah alla madaxaay yani alla madaxaay xanuuniyay waay ayb anoo afkana sidaa kale madaxuna ay xanuunahay buu nabigu yimid soo noqday fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla bal ana waa ra'saah adigu iska dhaaf caaishae anigana alla madaxaay yani adig kuma xanuunaya anuu i waay madaxu ayib markaasaa wuxuu yidhi maa daraki maxaa ku dhiba maxay dhib kugu haysaa law mutti aw mitti labada waa la dhihi low mutti haddaad dhimato qablii hortay maxaa dhibo ku soo gaadho maxaa dhibaatooy leedahay waay low mutti haddaad dhimato qablii hortay oo faqasaltuki aan ku dhaqo oo wakafantuki aan ku kanfo uma kadibna sallaytu aan tukado calayki korkaaga aan ku tukado oo wadafantuki aan ku aaso maxay dhibay leedahay waay alla madaaxaayo adig ku hayee haddaad hortay dhimato oon anigu isu taago in aan ku dhaqo oo aan kafanku geliyo oo aan kugu tukado oo aan ku aaso maxaa dhiboo jira buu ku yidhi rawa axmed baa wariye ibnu maaja ibnu maaja dariiqa axmed buu ku wariyey daara qutni nasaa'i baa fi lkubraa ku wariyey ibni xibbaan iyo bayhaqi sanadkiisu waa xasan xadiidkuna waa saxiix xadiidku dhammaystir buu leeyahy tatimuu leeyahayo markuu sidaa nebigu ku yidhi caaisha waxay tidhi laka'nnii bika wallaahi low facalta dalik ah, waxaad muydaabay tidhi ilaahay baan ku dhaartee ee haddii aad sidaa yeesho oo intaad i aasto qabriga igu hubsato laqad rajacta ilaa bayti faacrasta fiihi bibacdi nisaaika bay tii waxaad moodaabay tii inaan ku arko adigoo markaad qabriga igu hobsatay intaad soo laabatay gurigaygii xaasaskaaga mid ka mida la soo galayoo aroos ku ah ayb fatabasama rasuululahi sal lay wasalam rasuulku markaa waa muusooday waa qoslay yani waxay ka masayrsantay xataa markaan dhinto oon kaa hormaro haddaaban kaa hormaraba waxay ka sii xun tahay gurigeedaoo xaasaska mid ka mida ah soo geli doono sidaas daraaddeed islaamaha xataa hadday safarto mid gurigeeda iyo sariirteeda ta kale lagama geeyo haddii kale dagaal baad u diyaargaroobi adaa dagaal bilaabay sooma caaisha way ka sii hawshaasay leedakasii xunta waxay leedahay caaisha radi allahu canha uma budi'a fii wajacihi aladii maata nabigu alla madaxaysoma lahayn waxaaba markiiba bilaabay xanuunka wuu geeriyoon doona salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidku tatimadaasuu leeyay xadiidku marka waxaa hadda loo deliishanaya u keenay nebigu sal alla lay wasalam wuxuu leeyahay haddaad iga hormarto waan ku dhaqi oo muxuu ahaye waan ku kanfi oo waan kugu tukan oo waan ku aasi wuxuuna daliilu yahay ninku inuu xaaskiisa ayadoo xataa dumar la heli karo inuu isagu dhaqi karo taasay kutusi man ayb waxaana sidaa qaba shaaficiyada awsaaci isxaaq iyo qaba inay labada ruux ninkuna xaaskiisa dhaqi karo xaaskuna ninkeeda dhaqi karto ayb abu xaniifa iyo axmed iyo thawri baa laga wariyaa inay yidhaahdaan isagu wuu dhaqi karaa laakiin iyadu ma dhaqi karto oo maxaad u deliishateen waxay yidhahdeen libutlaani nikaax dee guurkii ka dhexeeyey waaba dhammaadayba waa burayba haweentu hadday dhimato ninka xaasuma ahabay dheheen oo dhimashadaasuba caqdigii ku dhammaaday mar ruuxa ruuxo ajnabiyay kale marka nin ajnabi ka ah inay dhaqdo iyadoo rag la heli karayo maya bay dheheen warkaasi waa war laga xoog badan yahay waan caaishata radiallahu canha annaha iyadu kaanad waxay ahayd taquulu mid tidhaahday ahayd low istaqbaltu haddaan soo qaabilsan lahaa min alamri arrinka xaggiisa mastadbartu wixii aan u daba jeediyey maa qasala ma dhaqeen rasuulalahi sal lay wasalam ilaa nisaa'uhu dumarkiisa mooye cid kale mayna dhaqdeen waxaa laga wadaa istaqbaltu min amri mastadbartu arrinkayga wixii tegey taladayda wixii tegey haddaan hadda isoo qaabili lahaydoo hadda ay taladaasi hawl igu soo socoto ila gudboon ay noqon lahayd ma dhaqin nebiga xaasaskiisa cidaan ahayn macnaa waxay ka wadaa nebiga aaskiisii hadda waa tegey waa arrin idhaaftay ee maanta hadday ila joogi lahayd oo ila gudboonaan lahayd aniga iyo xasaskiisaa dhaqi lahayd saas way macnaha low istaqbaltu haddaan soo qaabilsan lahaa oo hadda ii hor ooli lahayd min al amri arrinka xaggiisa mastadbartu wixii aan u daba jeediy i dhaafay maa hasala ma dhaqin rasuulalahi sal lay waslam ilaa nisaa'uhu dumarkiisa mooye rawahu axmed baa wa abu daawuud wabnu maajah waxaa taxsiininaya xadiidka sheekh albani sheekh shucayb alarnaud iyo sheekh abu isxaaqin alxuwayni waxaa saxiixinaya xaakim calaa sharti muslim dahabina sidoo kale waa ku waafaqay laakiin wuxuu leeyahay asheekh abu isxaaqin alxuwayni wuxuu leeyahay laysa calaa sharti waaxidin minhuma bukhaari iyo muslim toona shardigiisa xadiidku sax kuma aha laakiin xadiidku waa sugay xadiidka asalkiisana bukhaari baa wariyey asalkiisa bukhaari buu kusugan ayib nebiga sal lla alay waslam markuu dhintay waxaa dhaqay oo dhaqitaankiisa tawalliyey cali bni abi taalib oo in adeerkii ah dhanka kalena uu nebigu sadog u ahaa iyo alfadl bni cabbaas isagana in adeerkii waay alfadl bni cabbaas bni cabdilmualib waxaa iyaguna joogay usaamat bna zayd xibu rasuulillaah wa bnu xibbihi isaguna wuxuu ahaa mowlaa rasuulilah ninka biyaha ugu shushubaya buu ahaa waxaa isagana goobta joogay adeerkii nebiga adeerkii cabbaas baa isaguna shaqada wax ka hayay kooxdaasaa marka nebiga dhaqday sal lay waslam oo dhaqitaankiisa tawalliday caaisha marka waxay leedahay hadda hadday arintaas ila ooli lahay arrintayda wixii tegay haddii hadda ay ihor ooli lahay annagaa dhaqi lahayn waxay kutusi marka inay dumarku xaasku ay ninkeeda dhab karto oo masaladii aan lahayn khilaaf ka jira ayb wuxuu yidhi sheekhu waqad dakarnaa waxaan sheegnay anna asidiiqa abubakr sidiiq awsaa inuu dardaarmay asmaa'a asma inuu u dardaarmay zawjatahu ahayd an taqsilahu inay dhaqdo faqasalathu way dhaqday waxaan soo marnay oo soo sheegnay abubakr sidiiq <clears throat> markuu dhimanayay inuu xaaskiisa asmaa binta abibakr waxaan u dhihi Eh, asma binti waxay ahayd bintu sumayla a asma binti umays sax asma binti cumays yani xaaskiisii asma ilan gabadhiisa asma ahayd asma binti abi bakar gabadhiisay ahayd asma binti cumays bay xaaskiisu ahayd wuxuu u dardaarmay inay dhaqdo wayna dhaqday xadiikaasi bayhaqi baa soo saaray fi sunan wuuna inoo soo hormaray oo wuxuu ku soo hormaray baabka alquslu liman hasla mayitan abwaabu ahaara baabu yani alqusli liman hasla mayitan baabkaasuu xadiidkani kusoo hormaray bayhaqi baa wariyey waana xadiis daciifa waay ma sugna <clears throat> waxaa kaleeto iyadana sheekhu wuxuu yidhi wuu dardaarmay abubakar dardaaran kuma jira xadiidka wax dardaarana kuma jira laakiin waxaa ku jira inay asmaa binti cumays xaaskii abubakar inay abubakar dhaqday markuu dhimatay jus'iyadaasi iyo e aar ahaanna waa daciif buu yahay marka ma sugnaa ka hore caaisha nagaga filan laakiin ayb baabu tarki qasli ashahiid ruuxa shahiidka ah ee muxuu ahaayey dhaqitaankiisa oo laga tago ayuu baabu yahay iyo wamaa jaaa wixii yimid fiihi dhexdiisa shahiidka dhexdiisa ku yimid idaa goorti kaana uu ahaado junuban mid janaabo qaba ruux hadduu shahiid yahay in dhaqitaankiisa la daayoon la dhaqin oo isagoon la dhaqin la aaso waa shahiidkee waa shahiidulmacraka waa ninka dagaalka lagu dilay waa laakiin ama markaasi cadowgu hub uu leeyahay ha ku dhinto ama hubkii isagu uu watay si khalada ah ha isugu dilo waa shahiid marka ruuxa shahiidka ahee sidaa loo dilay kaa la dhaqi maayo waa qodob oo isagoo dhiiggiisii qaboon laga dhaqin baa lagu aasaya qaybta labaadi waxa weye wamaa ja'a fiihi ida kaana junuban ninkan shahiidka ehel la dilay ee dagaalka ku dhintay ee lagu dilay markii la dilayay wuuba janaabo qabayba ama intuu qarwaybu isagoon qabaysanin janaabadiibuu qabay ama xaaskiisii intuu la kulmay isagoon ka qabaysanin buu dagaalka galay sidii baa lagu dilay qabays waajibaa lagu lahaa ma la dhaqaya waa masalada labaad hadduu junub yahay wixii ku soo aroorayoo xadiia waxaa iyaga la dhaqayaa oo iyaga aan yacni xagga hawaabka aakhara iyo ajirkana shahiidka ah axkaamta adduunyadana aan xugum shahiid qaadanaynin waa dadka u dhinta cudurrada uu nebigu ku sheegay iyo arrimaha uu ku sheegay ciddii u dhimatay inuu shahiid yahay sida maalan eh, maalan calool furanka dadka u dhintoo kale eh, baalkan la yidhaahdo kalooraha iyo daacuunka iyo eh, sidoo kaleeto dadka guryuhu ku dumaan biyaha dadka ku maanshooba hooyada maalan ku dhimata nifaaskeeda yadana iyadoo yani e, yani israacda ama ilmihii ka hadho iyadu dhimata markay dhasho dhimata yani dad badanoo noocaasaa jiro oo nebigu waa shuhadaau ummati shuhadadaasi marka lagama wado axkaamtii shahiidkay adduunka qaadanayaane aakharo ayay shuhado yihiinoo ilaahay hawaabkii shahiidku siinayaa waa laakiin adduunka waa la dhaqi oo axkaamtii waxay qaadanayaan ruux caadi oo dhintay oo kaleeto an jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa yajmacu mid kulmiya bayna arajulayni laba nin dhexdood oo min qatla uxudin uxud dadkii lagu laayay ka mida fi thawbi alwaaxidi hal maro dhexdood buu isugu geynayay hal mara dhexdood hal maruu kafan uga wada dhigay uma kadibna yaquulu wuxuu dhihi jiray ayuhum koodeebaa akaru ayaa akaru u badan akhdan qaadashada lilqur'aani qur-aanka la qaat ayhum koodebaa akaru u badan akhdan qaadasho lilqur'aani qur qur'aanka la qaato keebaa qur qaadashadiisa ku badnaan jiray qaadashada waxaa laga wadaa qur'aanka iyo ku dhaqankiisa iyo akhrintiisa iyo koodeebaa badnaan jiray macna fa idaa goortii ushiira la ishaaro lahu isaga ila axadihimaa labada inay kafanta ku wada jira midkood markii loo ishaaro oo la yidhahda kanaa qur'aanka qaadashadiisa kaga badnaa qadamahu nabigu waa hormarin jiray fi laxdi luxudka ayuu ku hormarin jiray isaga kaasoo horta luxudka gelin jirayoo qiblada xaggeeda marin jiray <clears throat> ka kalena wuu dabadhigi jiray macnaha wa amarahum nebigu waa amray ragga iyagaa ee uxud lagu laayay bidafnihim amara wuu amray bidafnihim aasidooda fii dimaa'ihim dhiigagooda in lagu aaso oo laga dhaqin <clears throat> walam yuqasaluu lamana dhaqin walam yusalla laguma tukanin calayhim korkoodana laguma tukanin salaatljanaasana laguma tukanin dhiiggiina lagama dhaqine qatlaa uxud waa laysla aasay saasaana nabigu yiri sal lay slamre rawahu lbukhaariy baa wariyey wannasaa'i wanmaaja watirmidi wasaxaahu tirmidi waa saxiixiyey ayb <clears throat> weli axmed axmed waxaa u sugnaaday ana anabiya nebigu sal lay slam qaala inuu yidhi fii qatlaa uxudin uxud raggii lagu laayey arrinkooda inuu ka yidhi laa tuhasiluuhum ha dhaqina maxaa yeelay faina kulla jurxin dhaawac kasta aw kulla damin ama dhiig kasta yafuuxu wuu gufaacayaa ama wuu carfayaa miskan miski ahaan buu u carfayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada dhiigga ku yaalla iyo dhaawaca ku yaalla iyo nabarka ku yaallaba maalinta qiyaamada markuu yimaado isagoo udgaya sida miskigoo kale buu imaanaya walam yusalli mana tukanin nebigu sal ley waslam calayhi korkooda kuma tukanin ah, waa la aasay xadiikaas isagana axmed ariiqiisuna sanadkiisu waa saxiix ayib xadiidkani wuxuu faa'iidaynayaa dadka shuhadadaa inaan la dhaqaynin oo shuhadaa ulmacraka ah sidaana waa madhabu akari ahli lcilmi waay culimmada badankood saasay qabaan lama dhaqayo maxaa yeele dhiiggaasaa la diidan in laga dhaqo dhiiggooda lama taabanayo sida axaadiista kale ay caddaynayso ruux walba maalinta qiyaamada waxaa lagu soo saaraya wuxuu ku dhintay iyo siduu ku dhintay qoladani marka waxay soo baxayaan ayagoo dhiiggii markuu ugu badnaa siduu ahaa isagoo dhiiggu uga soconaya laakiin dhiig ahaan buu u egyahay urkii dhiigga ma leh midabkiisiisa waa leeyahay urkiisu miski oo kaluu soo udgayaa sidaasay ku soo baxayaan oo lagu garanay inay shuhada yihiin inay shuhadada yihiin marka maadaama astaantoodii ay tahay calaamadoodiina ay tahay dhiigganna ilaahay jecelyah leanna aar cibaado ilaahay ka dhashay waa sida uu alla u jecel yahay ruuxa sooman luunka afkiisa fuula iyo urka ka imaanaya calooshiisa ila markuu sooman yahay ruuxuu soo uraya sooma marka reerkood alla waa jecel yahayoo iyadana alla agtiisa wax walba waa ka udgoon yahay sababtu maxay tahay cibaado alla jecel yahay buu ka dhashay dhiigganina cibaado alla jecel yahay buu ka dhashay sidaas daraaddeed baa la leeyahay sidaasay ku imaanayaane u daaya saa ku aas xikmadaasaa marka ku jirta oo loo leeyahay ha lagu aaso waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa in markii dadka ay bataan dhintay ayna adkaato mid walba in qabri gooniya loo qodo in la isla aasi karo dadka oo yacni sida loo kala horumarinayo ay tahay siday diin ahaan diinta ugu kala fiicnaayeen iyo qur'aanka saasaa loo kala hormarinaya lakiin waa laysla aasmi karaya man ayb lilxaaja aw lidaruuray ku bannaan laakiin asal ahaan waxa way ruuxa muslimka ruux kasta inuu qabriga gooniya helo saasaa asal laakiin marmar baa loo baahanaya oo maala markii ay noqoto ilan toddobaatan nin baa lagu dilay meesha toddobaatan nin baa meesha yaalla toddobaatankii haddii la yidhahdo toddobaatan qabri ha qodo shaqo fudud maaha soo ma marka labalabuu isula aasay nebigu sal lla alay waslam marka qabri jamaaci oo si jamaaciya dadka loo aasayo hadday aad u bataan dadku saa waa la karaya macna ayb in aan mxuu ahaay waxaa kaloo laga qaadanayaa oo laga faa'iidaysanayaa xadiidka fawaa'id fara badan buu leeyahay lagu tukanayninna waan tilmaannay ayb warawaa wuxuu wariyey muxamed ibnu isxaaq wuxuu wariyey fi lmaqaazi maqaasidiisa wuxuu ku wariyey fii snaadihi sanadkiisana uu ku warinaya can caasim ibni cumar ibni qataadatan uu ka warinaya can maxamuud ibni labiidin ana nabiya nabiga sal lay slam qaala wuxuu yidhi inna saaxibakum saaxiibkiin latuasiluhu aw lataqsiluhu waxaa dhaqaysa almalaa'ikatu malaa'igtii baa dhaqaysa yacnii wuxuu ka wadaa xandala yani xandala qasilu lmalaa'ika fasa'aluu way weydiiyeen ahlahu reerkiisiiyo xaaskiisii waxay weydiiyeen maa sha'nuhu arrinkiisu muxuu ahaa nin xandalo la saxaabada ka mid ahaa baa wuxuu yidhi malaa'igtaa dhaqaysa ama malaa'igtaa dhaqday marka xaaskiisii baa loo tagawlo ninkan ka warran baa layidhi raggii waxay malaa'ig dhaqday ma jirtee ninkan bal ka warran xaalkiisa ayb fa su'ilat la weydiiyey saaxibatuhu Ah, fasaluu miyuu idiin qoraya ah, xagga hore ah, tacni xandala fasaluu ahlahu saa muu idiin qoraya mise fasaluuh lagu qoray maya haddii la yidhaahdo fasaluu ahlahu waa amar nebi wey ehelkiisa soo weydiiya maa sha'nu fa su'ilat saaxibatu xaaskiisii baa la weydiiyey faqaalad waxay tidhi kharaja wuu baxay nebi allow wahuwa junubun kharaja wuu baxay bay tidhi wahuwa junub isagoo janaabo qaba xiina goortii samiica uu maqlay alhaa'icata qayladhaantii markuu maqlay markii dee dagaalka uu bilaabanayay war dagaalkii waa bilowday war ha la soo baxooy markii qayladu dhacday oo isagoo reerkiisii markaa ka xaaja gutay buu booday oo waxay ku simi weyday inuu qabaysto Ah, waa booday marka isagoo janaaba qabu dagaalka galay fa qaala rasuulu lahi sal rasuulku wuxuu yidhi markay soo weydiiyeenoo khabarkii u keeneen haweenta hadalkeedii iyo jawaabteedii ayaa rasuulku wuxu yidhi sl lay slam lidaalika taa ayay hasalathu lmalaa'ikatu malaa'igtu u dhaqday inuu janaabo qabay darteed bay malaa'igtu u dhaqday ayib xadiiskaas sidoo kale moxamed ibnu isxaaq waxaa la wariyey isagana soo saaray xaakim wuxuuna yidhi saxiixun calaa sharti muslim sidoo kale dahabi baa waafaqay sanadkiisuna waa saxiix alimaam alhayamina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan shaahiid kalena waa leeyahay ibnu cabaas uu soo saaray oo ibn cabaas laga warinayaan dhihi laha tabaraani baa soo saaray hayamina wuxuu leeyahy sanadkiisu waa xasan xaafid ibn xajar sidoo kale wuxuu leey laa ba'sa bih waa kan ibnu cabaas xadiisku marka waa sugan yahy qisadaas xandalata hasiilulmalaa'ika way sugan tahay macnaha muxuu u daliishanayaa wuxuu u deliishanayaa ruuxa shahiidka ayaan la dhaqinso lama dhih ayib markuu dhimanaya hadduu janaabo qabayo qabays waajib ku ahaa markuu noolaa oo uu sidaa ku dhintay ma la dhaqaya dee malaa'igtii baa dhaqday way sugantahay ayib malaa'igii ha dhaqdee annaga ma dhaqaynaa way su-aashu ninkii la ogaado shahiid ah oon ogaanno inuu janaabo qabay ma dhaqaynaa mise waa layska aasiyoo shahiidnimaa loo aasay halkaasaa marka laysku khilaafay oo waxay eh, culimmada badankood qabaan jumhuurtu waxay qabaan inaan la dhaqaynin maxaan loo dhaqaynin sababtu waxay leeyihiin axaadiistii lahayd ha dhaqina shuhaadada wuu soo geli kow oo waa shahiid waa midda labaadee malaa'ig baa dhaqday annaga malaa'igta ku daydoo raaca meenna la yidhi ma garanayno qur-aanka alle ambiyada iyo rususha raaca waa la yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi laakiin waxaad keenteen meel la yidhi ficilka malaa'igta haddaad aragtaan raaca oo ku dayda ma la haysa ma marka waa hawl rabbi khaas leo malaa'ig baa dhaqday annagana malaa'igtu waxay sameeyaan raacana lama dhihin oo ku daydana lama dhihin sidaas daraaddeed cumuumkii axaadiistii yaan la dhaqin ahayd buu ku fadhiyaa la dhaqi maayo waa la aasay xataa isagoo janaabo qabay xataa isagoo janaaba qabay saasay abu xaniifa isagu wuxuu leeya maya ee eh, malaa'igtaan raacayna waa dhaqaynaa <laughs> halkaasuu abu xaniifa iso baxay ayb wacan abi salaamin can rajulin min asxaabi nabiy sal lay slm nabiga saxaabadiisa ka mida wuxuu ka warinaya qaala inuu yidhi aqarnaa waan weerarnay calaa xayin qabiil oo min juhaynata juhayna ka laf juhayna ka baan weerarnay buui fatalaba markaasuu eryaday oo raadsaday rajulu nin oo min almuslimiina muslimiinta ka mida nin kale oo minhum juhayne ka ama xayiga ka ayuu eryaday fadarabahu wuu ku dhuftay fa akhta'ahu waa yani seeftii mise warankii waxbuu ku damcay inuu ku dhufto waa la gafay marka wa asaaba wuxuuna asiibay nafsahu naftiisii buu markuu ku dhufay is yidhi ka fakaday marka waxay ku soo noqotay isagii isagii baa isku dhuftay ayib faqaala rasul lahi sal lay rasuulku marka wuxuu yidhi akhuukum walaalkiin yaa macshara almuslimiina muslimiinta kulankoodiyo muslimiintan kulmayow waa walaalkiin ah, yani akhuukum walaalkiin yaa macshara almuslimiina muslimiintan kulantay yani badbaadiya fabtadarahu nnaasu dadkiibaa u degdegay way ku yaaceen fawajaduuhu way heleen qad isagoo dhintay yani hal la gaadha buu nabir sal lay waslam yani walaalkiin waya gaadha faqaaluu ya rasuul falaffahu nabigu wuu ku duuduubay bihiyaabihi maryihiisiibuu ku duuduubay wa dimaa'ihi iyo dhiiggiisii isagoo dhiiggiisii qaba ayaa maryuhuu qabay ku marmaray oo kafan uga dhigay wasallaa calayhi waana ku tukaday wa dafanahu waa aasay faqaaluu waxay ya rasul alla rasuulka ilaahayow ashahiidun ma huwa isagu ilan hubkiisii baa dilay isagaa isku dhuftay soo marka ma shahiid baa qaala wuxuu idhi nacam wa ana anuguna lahu isaga shahiidun marhaati baan u ahay anuguna marhaati baan u ahay rawaxa wariyay abu daawuud baa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira la yidhaahdo waliid ibnu muslimin adimishqi ardaygii awsaaci wuxuu caan ku ahaa tadliiska noociisa loo yaqaano tadliisu taswiya oo sharu anwaaci tadliisa ah. sidaas daraaddeed wuu cancaneeyey sidaasuna xadiidku daciif leeyahay cancanatu waliid ibnu muslim baa ku jirta albaani caleyh raxmatullah waa daciifiyey waana daciif xadiidku laakiin waxa inagaga filan ujeeddada hadda waxa weeyaan ninka hubkiisa isku dilay oo si khalada isugu dilay maqaatilu nafsihiba oo nin naftiisa isdilay miya mise waa shahiidoo axkaamtii shahiidkuu qaadanaya masaladu waa taa waxaa inagaga filan xadiidkan daciifka ah xadiid kaleeto oo muslim uu soo saaray ninka la yidhaahdo salamat bnulakwac walaalkii caamir inuu ahaa baan u ayaa dagaalkii isagoo lagu jiro uxud baa baan u malaynayaa ayaa nin gaaluu damcay inuu seefta ku dhufto seeftii uu damcay inuu ku dhuftaa isaga ku soo laabatay markaasuu sidii ku dhintay markaasaa waxay yidhaahdeen dadkii wuu isdilay salamat bnu akwaca walaalkii marka ishayn waaye markaasaa nebigu u tegey rasuul ilaahayow caamir siduu ku dhintay waad og dadkiina waxay leeyihiin mujaahidna maaha shahiidna maaha wuu isdilay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay beentood waay bal innahu mujaahidun mujaahid buu nebi sal lay waslam wuu marhaati kaca nebigu sal lay slam marka in aad uun kas isu dishaa la diidan yahaye laakiin haddaad si kama'a ah adiga oo gaal la dagaalamahay kaagu kugu dhaco shahiidnimadaadii ma diidayso xugum shahiid buu qaadanayaa axkaamtii shahiidkuana la siinaya hada bilahi towfiiq waqti kale shaqeys hada bilahi towfiiq sal allah wasalam ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi wslam